suuraddu aada u soo iftiiminaysay geedka gaalka la yidhaahdo ama cunsurka bani aadamka qaybta ka mida ee gaal la yidhaahdo saddex nooc oo u qaybsamo midi waa mid mushrig la yidhaahdo wuxuu doonaya doonayabaha caabud ama sanam ama dab ama makhluuq kale midna waa mid ahlul kitaab la yidhaahdo isaga laftiisa sina mushrig u ah sidaynu soo arkaynay halka aayadda hore ee qolana inay cuseyr caabudeen qolana ciise qolada ahlul kitaabka gaalka saddexaadna waa mid munaafiq la yidhaahdo intii badnayd ayaadka dhowr iyo labaatanka ah sodobeeya ah ayaa ilaahay kaga soo warramay kii mushrig la odhanayay aayadahan aynu ku jirnee toddoba sideed ah waxay ka warramayaan kuwii ahlu kitaabka ahaa marka waxay isugeyntoodu tilmaamaysa dabiicadda kaafirka dii ilaahay iyo dad muslima kula dhaqmo baa ilaahay uu insiinaya xaqiiqadeeda warka laga qaadanaya dhabta ayuu soo gudbinayaa iyo ummaddaas inaanay ummad lagu dayan karo maadaama caqiidadooda iyo camalkooda iyo dhaqankoodu sidan yahay dad tusaale noqon kara inaanay ahayn waxaa kaloo laga qaadan karaa diintay ku noolyihiin wakhtigan inaan ahayn diin la barbardhigi karo ta islaamka oo la odhan karo musaaxabat ladyaan wa muqaaranat ladyaan ama tacaayush ladyaan wax noocaasoo kale ahoo had iyo jeer la simo diinta islaamka iyo diin kale hadafka looga jeeda ay taa tahay taasi inaanay meesha jirin ayaa rabbuna subxaana wa tacaala uu halkan ku iftiiminayaa garanay ciise bnu maryam laakiin cusayr isaguna wuxuu ahaa nin wanaagsan awliyada ilaahay ka mid ah oo saalixahoo fiican reer banu israa'iil buu ka mid ahaa tilmuudka ama kitaabka ay yuhuuddu haystaan wakhtigan imika casraa buu isagu u cabiraa sida marka la ega asxaaftiisa qaybihiisa kala duwane ay tilmaamayso casraa inuu nin cayn ka ahaayo cayn ka ahaa ay tilmaami way ka warramay iyaga lafdigooda marka isagiina sidan ay ku tilmaameen inuu ibnullaahi yahay ninkani wanaaggiisa halka uu gaadhay waa wuxuu istaahilaa in kaa lagu sheego halkaasay la martay waxase marka la eego kutubtooda sidan ahlu kitaabku ay u aaminsan kristanku ay u aaminsan ciise in fara badan inuu ibnullah yahay iyaga in kooban baa oo aan markaas sii badnayn taasun bay ku kala duwanyiin saa daraaddeed baa qur-aanku aanu u badinin sheegidda uu iyaga ku sheegay inay cuseyr ibnullahi ku sheegeen sida ciise loo badiyey <clears throat> waayahay taasina mid weeye ilaahay wuxuu ihi yuriiduuna waxay doonayaan gaaladu an yudfi'uu nuur allah inay nuurka ilaahay ku bakhtiyaan biafwaahihim afkooda wayaaba allaah ilaahayna waa diiday ilaa an yutima inuu dhammaystiro mooyaane nuurahu nuurkiisoo diintiisa ah walow kariha alkaafiruun gaaladu haba naceen huwa aladii arsala rasuulah ilaahay waa ka soo diray rasuulkiisii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam bilhudaa hanuun buu ku soo diray la mahadiyey wa diini ilxaq iyo diintii sugnaydee dhabta ahayd liyudhirahu si uu uga sarraysiiye ilaahay diintan islaamka cala diini kulli diimaha kaleo dhan walow kariha almushrikuun gaaladu haba naceen mushrikiintu haba naceen sidaasaa ilaahay uu inooga warramo gaal wixii ka soo yeedhu islaam ka sheegaa waa inuu afuufayo macnaha caayida ay islaamka caayayaan iyo dicaayadayntiisa iyo wax ka sheegiisa muuqaalkan leh waxa ilaahay uu ku shabahay nuur baxaya maalan dab aada u ololayo oo iftiin aada u fara badani ka baxayo qof intuu is-ag taagay afuufhaya oo doonaya neeftiisaa yar inuu ku bakhtiiyo ama laambadaa weyn ee iftiinkeeduu badaya fokaska halkaa kasoo jeeda intuu qof isag taagay inuu afuufo oo uu dabeedna doonayo bal inuu bakhtiyo sidaasay ka dhigan yihiin cayda dicaayadda ay islaamka ka faafinayaan weerarka ay ku hayaan afka ahay kaasoo kale weyn marka iyagu waxba ma hakranayaan oo waxay la hadhayaan ma jiro laakiin nuurkan ilaahay baa wuxuu ka weye mid la bakhtiin karo wuu shiikhi karaa dadkiisoo ka gaabiyey daraaddeed laakiin ma bakhtiyayo ila ilaahay baa ballan qaaday inaanu bakhtiine waaya maalin dhoweyd baynu idaacadaha ka dhagaysanaynay maayirka ladhan inuu haaban filaya ayaa wuxuu ka warbixiyey diraasad baa lagu sameeyey sannadahan u dambeeyey warbaahinta ingiriisku bal waxaan islaamka ka sheegaan waxaa islaamka ka sheegaan guddi baa loo saaray maaha dad muslimiina waa dad gaalaa guddida loo saaraya diraasadii la sameeyey waxay soo qoreen boqolkiiba sagaashan waa been waxay islaamkiiyo dadka muslimiinta ah warbaahinta ingiriisku ka qoreen waa iyagii markaa intuu shir qabtaybaa waxa uu lahaa ninkaa magaalada ka taliyaa dad karaamadood bay meel kaga dhaceen dadka muslimiinta waxay xaq u leeyihiin inay ashkateeyaan oo garsoorka ay la tagaan ma dhan karaamadood bay meel kaga dhaceen waa dad waramayay dhowr sannadoodoo warkoodii markii dib loogu noqday boqolkiiba sagaashan dhowr iyo sagaashan been buu noqday iyagii baana sheegaya inuu been yahay dadka muslimiinta waxaa laga sheegaya islaamka waxaa laga sheegaya kullu dalik waa waxaa jira dee warbaahintii haysta warbaahinta mar walba waxaa haysta yuhuudda caalamka wakhtigan gaalada cidda warbaahinta gacanta ku haysaa waa yuhuudda wey marba jinsiyaday qaataanba marka waa taa ilaahay uu ka warramayo gaal inuu islaam kuu ammaano ama xayeysiyaha ka yaabin iyadoonu islaamku ammaanba uga baahnayn haddana isaga mowqifka uu taagaya waa kaa waaqica aynu ka arkayno ayuunbuu ilaahayna inoo tilmaamaya subxaanahu wa tacaala ilaahayna wuxuu doonaya wuu diiday ilaa an yutima nuura inuu nuurkiisa dhammaystira mooyaane gaal wixiisu inuu socdo wuu diiday waxaa taariikhdu ay ka markhaati kacaysa ama dadka diraaseeya ay yidhaahdaan ummadaha had iyo jeer hujuumka iyo weerarka lagu qaado iyo heshiiska loo galo iyo isbahaysiga loo samaysto had iyo jeer sidan islaamka loogu heshiiyo haddii ummad kale loogu heshiiyo ummadihii taariikhda caalamka soo maray way ka baxda hawada ummad kastoo sidan oo kale la isugu tagaa way ka bixi jirtay hawadoo dib looma arki jirin laakiin ummadda islaamka waa ummad ilaahay leh iyaga arrinkooda waa iska filiqsay oo farharay leeyihiine laakiin ilaahay bay leeyihiin oo ilaahoodaa garab taagan taasaa waxay keentay iyadoo aan waxba loola hadhin af iyo adin iyo istaraatiijiyad loo sameeyey intaba inay haddana noqdaan dad jira oo diintooduna ay tahay ta u sarraysa ee loogu rumayn badan badanyah ee lagu haysasho badan badanyah ee lagu akhris badan yahay mar walba inay noqoto waa taa ilaahay uu tilmaamaya wayaba allaahu ilaa an yutima nuurahu walow kariha alkaafiruun halka dambena walow kariha almushrikuun marka waxaad halkan ka arkaysaa dee kaafir iyo mushrik waa gaal labadiisii qaybood marka la ysku wada dara qaybihiisii oo dhan weyn waxay tilmaamaysaa un horumar iyo diin dhammaystiranta inaanay jeclayn waa sida suuratu saf labadan eray baa soo noqonaya walow kariha alkaafiruun walow kariha almushrikuun mar walba inuu jeclaado islaam baaho oo faafo oo dadkiisu ay xoru noqdaan baan jira iyagoo hadday saa doonaan ilaahayna rasuulkiisa hanuunbuu ku soo diray diintanna waa soo dejiyey xaqa ah wuxuuna la doonayaa liyudhirahu cala addiini kulli liyudhirah adhara waa ficil mucaada ah liyudhira allaahu hada addiina cala aladyaani kulliha diinta buu ilaahay doonayaa inuu ka sarraysiiyo diimaha kaleo dhan haba naceen kuwa mushrikiintaee diimaha kale haysta ilaahay dee u joojin maayo kuwa ah waa xaqiisiiya subxaanahu wa marka halkaa waxaa ka muuqanaya dee bushaara ilaahay uu dadka u bushaareeyey ballanqaad wanaagsanna wuu siiyey marka inay iyagu sababta la yimaadaan ilaahay uu helkiisiina ay haystaan waman yatawakal cala allaahi fa huwa xasbuh waxaa kaloaynu ka fahamnay ehm, in diimo kala jirayaan dabcan diimo dadku ay haystaanoo ilan diin waa wixii lagu dhaqma une diimo kaloo lagu dhaqmayaa caalamka oo diin baadili ka dhammaan mayso adduunyadu inta ay jirto diin baadili way jiraysa ehm, aayadduna waxay fasiraysaa aayaddii aynu soo marnay labadii aayadood midna suuratul anfaal midna suuratulbaqara filayan ahayd waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lilah wayakuuna diinu lilah la dagaalama ilaa diintu ilaahay unuu yeelanayo macnaha diinta daahirkee sarraysa aayaddanaa fasiraysa layudhirahu calaa diini kulli diimihii kale way jiri karaa laakiin diinta sarraysa ilaa ay noqoto ta islaamka taariikhda kolkaad u noqotana sidaasay ahayd oo wakhtigii rasuulka iyo wakhtigii khulafada iyo wakhtigii islaamku aadka u xoog badaa cusuurtii qaaliga ahayd ee dahabiga ahayd diiman kale way jireen laakiin mar walba diinta daahirkaas ee sarraysay awoodda lahayd waxay haytay islaamkae xaakimka ah ee wax xukumaysasaas eraygu isaga oo mufrad haddana asha ku jirta ayaa jinsiye ah asha jinsiyadaana caadadeedu waxa weeye in halkeeda kullu ay geli karto sida ah, ina alinsaana la khosr ah, lafii khusr ina alinsaan jinsu lins kullu linsaan marka liyudhirahu calaa kulli diin sida kulludaba xagga dambe cala aladyaani kullihaa diimo oo dhan buu islaamka doonaya ila ilahay ka sarreeya diinta caalamiga ah ee sarraysa inay iyada noqoto nabigu ugu sii bushaareeyey calayhi salaatu wasalaam ummadda xadiidkii saxiix ahaa bushaaradan aayaddu sida sii raaciyo wuxuu idhi ilaahay wuxuu ii soo duubay dhulka muuqaal buu iigu sameeyey dhulka gebigiisa dhulkanaynu ku dulnoolna ayuu ii soo duubay waxaa la ii tusiyey inta islaamku gaadhi doono oo dhan marka inta habeenkiiyo maalinku ay gaadhaan uu gaadhi doonaa islaamku kuka raaliyahiyo ku diidanba meel baadiye ah iyo meel beled ah meel walba uu gaadhi doonaa bifadli illaahi tacaala si qofka diidaya isaga oo garanaya u diido ka raacayaana isaga oo fahamsan u raaco cadiy ibnu xaatim nabigu calayhi salaatu wasalaam mar buu la dooday wuxuu ahaa dabcan sidaynu xalayta ka soo warramayni nin carabtii ka mid ahaa kirista noqday diin buu baadi doonay baadi doona markii dambe suufiyaashii kiristanku ku biiray nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu doonay maadaama abihiina dee nin taariikh wanaagsan u ahaa oo deeqsi ahaa xaatim odaai ninkii la odhan jiray deeqda iyo faxalnimada ku caanbaxay baa dhalay marka inuu nebigu soo islaamiyo ayuu doonay had iyo jeer qofka xagga sharka qawiga ku ah ama marka uu xumaanta ku jiro awoodda badan lagama hadhee waxaa la isku dayaa si tamartiisa islaamku uga faa'iidaysto in lasoo qabto taasuu nebigu ugu dadaali jiray caleyhi salaatu wasalaam qofkaa sharwadeenka xoogga leh ee qawiyun fi shar intuu soo qabto in khayrka looga faa'iideeyo waayo khayrka markuu soo galo isdhex taagana wuxuu noqonayaa qawi fi lkhayr waa siduu ugu dadaalaya nebigu xamse iyo cumar iyo ayuu dabeetana islaamka ah, ay ku soo beereen marka cali ibnu xaatim isagana waa ku dadaalay wuxuu idhi cadiyow iska islaam dee maxaad islaamka igala ordaysaa buuhi aba diin baan leeyahay munaawaraad buu u dhiibay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam oo dadka had iyo jeer marka la doonaya in islaamka loo bandhigo dee marxaladay leeyihiin sida suuratu naxli uu sheegayo udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan marxaladay tilmaamaysa dadka qaarkood baa udcuhum udcuu ilaa sabiili rabbika ay ku filantay dadka qaarkoodna bilxikma dadka qaarkoodna waxaa loogu daraya walmawcidati alxasana qaarkoodna waxaa loogu daraya wajaadilhum qaarkoodna in caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bihi oo gacantiibay gaadhaysa taasoo marxaladood weeye dacwadii qayb ka mid oo dhammaystiraysu jihaadkii noqonaya marka ninkani wuxuu yidhi de diin baan leeyahay haddaa diin igu baaqayso markaa nebigu wuxuu ku yidhi hadda diintaada anaa kaaga aqoon roon adaa diintayga iga aqoon roon haa waa kaaga aqoon roonay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waayahay bal soo daa waxaad iga aqoon roonteed sheegaysa markaa nebigu wuxu uhi alasta min arukuusiya wa anta ta'kul mirbaca qawmig qaybta kristanka rukuusiyada laydhaa soomahi markaa dadka ka qaada baada baad wadaadoodka dadka ka qaada way jirtaa buuhi haa fa ina hada laa yaxilu fii diinik laa yaxilu laka fii diinik dee baaddaa dadka aad ka qaadayso bismi diin adigoo magac diinad isticmaalaya ma xalaalaynayso kitaabkaagu ma xalaalaynaya diintaadu ma xalaalaynayso ka socobu markuu markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam intaa igu yidhi buui ayay xoogaa washiga yar tiri falam yacudan qaalahaa fatawaadactu lahaa xoogaabaan yaraha kalay nasir baa laygu soo saaray markaa nebigu haddana wuxuu igu yidhi buui waxaan garanayaa waxa islaamka kuu diidaya rasuulku sala allahu caleyhi wasalam dee qofka ula hadlaya u akhriyaya nin fariidoo aada u ildheer weeye dadka ugu caqli badan ee ugu fariidsan ee ugu fiiro dheer buu ilaahay rususha ka dhigaa waan garanayaa waxa kuu diidaya islaamka waxaad leedahay dad yar baa raacay maxamed carab oo dhamina dhan bay ka wada martay arrinkiisu kitaabo geli maayee meel dhow buu ku intihoonayabaad is dareenkaasaa kugu jira waxaan kuu sheegayaa ma ma aragtay meesha xiiro laydhaa waa meel aada u fog maan arag laakiin waan maqlay buu islaamkani wuu dhammaystirmi doonaa ilaa ruuxa dumarahi keligeed intay gaadiidka rarato ay meesha xiiro la ydhaahdo kasoo dhaqaajiso aggaa iyo ciraaq inay ahayd baa filayaa aada u fog dabeedna kacbada ay dawaafto iyada oo aan cidnaba ka cabsanayn cid ay la socotaana jirin xadiidka ibnu taymiya uu daliishanaya markuu leeya gabadhu keligeed bay kartaa ama muxrimka haddii fitno laga aamiya ayuu maaragtay meeluu daliishaday ka mid waaya war waxaan kuu sheegayaa ninka kisra bnu hurmus laydhaa soo ma taqaanid ee ka madaxdaa nimanka laydhaa reer faris kisra bnu hurmus waan maqlay buui kaa waxalla wuxuu hayaa laga soo faramaroojin doonaa dahab iyo danaaniir markaasaa jihaadka loo isticmaali doonaa markaasaa ma kisraha weyn kisrihii weynaabaa loo galaya walay maalka fara badan doona xataa laa yaqbalahu axad xoolo weynoo badbadan doona dad fuqaraabaad imika noo arkaysaa eh? ilaa cidibo naga aqbali weydo xoolaha marka xoogga yaga iyo xoolaha yagu halkaasuu gaari doonaa ninkii sababbay u noqotay doodaa uu nebigu la dhigdhigay ee uu qanciyey ee mustaqbalka uu ka warramayo istaraatiijiyadda islaamka uu yeelanayo iyo awoodiis asraartana uu ku soo saaray sababbay u noqotay inuu islaamay waa kii islaamay dabeetana wuxuu lahaa arrimii laba ka mida baan arkay tii saddexaadna waan sugaya bushaaradaasi aayaddu ay sheegtay sidaasaa nabiguna caleyhi salaatu wasalaam axaadiidta saxiixa uu tilmaamay hadwalay dadka muslimiintii diintooda ku dhowaadaanay sababta la yimaadaanna way helayaan asalkeedaba dadka muslimku hadday bushaarooyinkan loo bushaaraynayo waayaan maaha macnaheedu inuu ballanta ilaahay ka baxay in allaha laa yukhlifu lmiicaad laakiin dadkaa ka baxay waxay ilaahay kula ballameen balaayadu dadka xaggooday ka timid laakiin ilaahay ma dulmiyo kamana baxa ballan uu qaaday taxliilka marka la taxliilinayo waa inaan ceebta ilaahay xaggiisa loo riixin waa inaan ceebta cid kale lagu tuurin oo la ishayo laakiin ceebtu waa calaynaa dadka dushooday saarantay yaa ayuha aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyo ina kaiiran in badanoo min al axbaari wadaadada kiristanka culimada waxaan leeyahy wadaadada yuhuudda wa ruhbaan iyo suufiyada kiristanka in badanoo ka midii la layakuluuna waxay cunayaan amwaala annaasi bilbaatil dadka xoolahooday gardarra ku cunaan wayasuduuna can sabiili illaah dadkana jidka ilaahay bay ka duwaan way ka hor joogsadaan waaladiina yaknizuuna kuwa kaydsanaya aldahaba waalfida dahabkiiyo lacagta kuwa kaydsanaya qufulanaya walaa yunfiquunaha fii sabiili illaah ean jihaadka ku bixinaynin fabashirhum bicadaabin aliim cadaab kululugu bushaaree yowma maalin yuxmaa calayha waxaa lagu soo kululayn doonaa lacagtaa ah. yuxmaa calayhaa waxaa lagu soo kululaynayaa lacagtaa dahabkaa iyo fidadaa ah. fii naari jahannam naarta jahanamaa lagu soo kululaynaya fa tukwaa biha lacagtaa waxaa lagu gubi doonaa jibaahuhum xaggooda hore iyo wa junuubuhum dhinacyadooda iyo wa duhuuruhum dhabarkooda wa yuqaalu lahum bay ka dhigantay waxaana lagu odhanayaa way u xadfanta haadaa maa kanastum waxani waa wixii aa u kaydsateena usii dhigateen lianfusikum naftiinna wixii aa u kaydsanaysa waa kan dee madanayaasha noqday faduuquu maa kuntum taknizuun wixii aa kaydsanayseen dhadhamiya waa kaabaalkiis saasaa la odhanaya aayadan qaybta hore waxay ka warramaysaa kii uu nabigu calayhi salaatu wasalaam kula dooday ee uu ku fashiliyey ninka cadiy bnu xaatim la odhanayay ee rukuusiyada ka mid ahaa iyo xaaraantii ay ka qaadayeen dadka ayaa aayadanina ay caddaynaysaa marka xadiidku aayadda iyo xadiidku isku macnuun bay sheegayaan dadkani kaanuu muxtarifiina bicilmihim cilmigooda iyo diintooda dariiqad xun bay u isticmaali jireen marka in badanoo axbaarta iyo ruubaanta ka mid dadka xoolahooda baatil bay ku cunaan diinla-aanna way badaan marka dadka waxay isugu daraan inay duunyadana ka qaadaan diintana ka qaadaan maxaa usoo hahay qofka haddii diin iyo duunyaba dadkii la seejiyey akhriyo iftiinba ummadii waa la seejiyey marka xoolahoodiina way ka cuneen waxay ka dhigantahay duunyadiibay ka qaadeen wayasuduuna can sabiiliillaah diintiina way u diideen oo dadku waxay doonaan ayuunbay ka iibsan jireen maxaa doonaysaa waxaa iyo waxaa waa xalaal marka sida ay dadka baadilka ugu cunayeen xoolaha siyaabo badan bay noqonaysa taaratan birashwa mararka qaarkood laaluushka ayay ku qaadan jireen rishwada baasha laydhaa mararka qaarkood ribada isticmaali jireen ay xalaalayn jireen mararka qaarkood fatwo baatilahoo ay soo saaraan ayay wax ku qaadan jireen wa taaratan yaktubuuna sukuuka alqufraan kololka qaarkoodna juwannada dadka ay u jarayaan ee ay leeyihiin waa lagugu dembi dhaafayaa ayay wax kaga qaadi jireen soo ururabay bay odhan jireen miyaad dembaabteen waanu idinka dhaafnee intaasoo lacaga un soo shubo juwankaana qaado ila meelaha qaarkoodoo khuraafaadlayaashu dadka ay idhaahdaan soon iyo salaadna laguma annagaa kuu tukanoo kuu salaadno kuu soonneeh iska qayil halkanay dadka ku leeyihin waxyaaba badan baa kristan ku arooraya sukuukul qufraan dembidhaafka macnaa waxay ku leeyihin ilaahay toos looguma tegi karo lolamana xidhiidhi karo tusaale tusaaley usoo qaadayaanoo waxay leeyiin ninkan madaxda ah ama madaxweynaha u weyne meel haysta dee shacbiga iyo dadka caadigae suuqa joogaa toosun uguma tagaan jaranjarooyin bay maraan agaasimaha la marayaa wasiir baa la marayaa xokayn baa la marayaa brotokolaad baa la marayaa marka ma waxaad moodaysaa ilaahay inaad toos iskaga tegaysa uun intaad halkan ka dhaqaaqdo war meesha waa inaad kaniisadda iyo raggeeda ulaha faraaraha dhaadheer sita aada soo marto oo dabeetana ilaahay lagaaga turjumaayo juwan lagu siiyaayo markaasa dadkii waa dad la xidhxidhay dad la xidhxidhay ilaahayna subxaana wa tacaala isagoo taa ummadda uga digaya ayaa waxau leeya waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariib ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi lacallahum yarshuduun u sheeg aniga iyo addoommaha inaan waxba noo dhaxaynin adoonku ilaahay si toos ah saacaddii walba wakhtigii walba ula xidhiidhi karayo subxaanahu wa tacaala marka ilaa afartaashiyo shiyo aynu soo sheegnay diinta iibsanayeen waxay iibsanayeen ammaanadii waxay iibsanayeen awooddii waxoo dhanba way iibsadeenoo baadil bay ku cuneen sidaa u sheeg marka niman xaaraanta xalaashaday weeye xalaalina agtooda aanay oolin markii haddaba taa ilaahay uu ka soo warramay iyo nimankaa la yidhaahdo ahlul kitaabka aayaadkaa intaa uu ku soo sifeeyey dagaalkoodana dadka oo soo faray iyo sidii looga hor dhaqaajin lahaa jihaadkana ummadda ku soo abaabulay ayaa ummaddiiba ilaahay la hadlay naf iyo maalba in lagu dagaalgalaa buu faray haddaba qofka maalkiisii iska haystay ayaa ilaahay uu hanjabaad weyn u soo jeediyey ayaan darada uu leeyayna u sheegay halkan kuwa waladiina yaknizuuna adahaba walfidata walaa yunfiquunaha fii sabiili illaah dahabka iyo lacagta kuwa kaydsanaya ee aan ku bixinayn jihaadka ugu bushaaree cadaab kulul sida loogu cadaabayaana waxa weeye intoo naarta la soo geliyo in dhan walba laga gubayo laleeya dhadhamiya wixii a kaydsateen marka dadka noocaas ee ummadii kharaabiyey ee fasahaadiyey caqiidadoodii cibaadadoodii dar wax laga haysta maahee diinta ilaahay u gurmadoo maalkiina ku dagaalamay kansi goormuu noqonayaa maalku qofka sidan loogu ciqaabo waxay culimmada islaamku isla waafaqsan yihiin marka qofku meel ay ahayd in lagu bixiyo maalka oo waajiba uu ku bixin waayo sida maalan jihaadka oo wakhtigii dee faradka ummadda uu ku ahaa ay tahay qofku inuu bixiyo waxa labaad oo ka mid ah sakadii oo xadiidka saxeixa ah nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa qofku markuu dahabiya lacag uu haysto ee uu haystee waxba ka bixin waayo maalinta qiyaamaha waxaa laga dhigayaa safeexado balballaadhan safeexadahan balballaadhan waa madanihii geela lagu suntayay wax noociisiiyahoo aad u waaweyn madanaha geela iyo ka adhigu dee isku mid maaha madanaha geela haddii loo soo caddeeyo neef adhiga ah dee lugtuba way go-aysaa meesha laga taabsiiyo marka madano weyn baa laga soo dhigayaa dahabkii iyo lacagtii naartaa la soo gelinayaa sidaa aayaddu ay tilmaanto afarta dhanba waa laga dhajinayaa xadiidka saxiixa wuxuu tilmaamaya qofkii sakada bixin waaya in sidaa loo galayo marka kansigaasi waa faralkii waxaa kadaalik la mida meel kastoo nafaqadu dee ay waajib tahay waxbixinta sida reerkiisa wixii ugu waajibay iyo masaariiftii qariibka iyo xigtada iyo dadkii baktiyayay meelahaasoo kale qofku waajibaadka hadduu ku bixin waayo maalkiisu waa kansi baa laga allaahuma ilaa abu dar buu ahaa baan filayaa in isagu madhab shaada buu leeyahayoo uu arkaya in qof kasta oo wax dhigtaaba waxa uu cunaya mooye wax dhigta inuu kansi wixiisa noqonayo sidan lagu ciqaabayo laakiin dee asxaabtii nebi maxamed la joogay calayhi salaatu wasalaam qaarkood baa malaayiin haystay cabdiraxmaan ibnu cawf iyo cuhmaan ibnu cafaan iyo dee malaayiin dollar iyo daraahim iyo danaanira oo silfartii caddayd iyo dahabkii saafiga habay haysteen nebigu muu odhanaynin iska daadiyo farabadhnaadee waajibkuunbuu weydiin jiray ka bixinaya sidaasi bay tahay oo ciqaabkaasuu yeelanayaa qofka waajibka ku gaboodfala sidaa daraaddeed baa culimada islaamka in badanoo ka mida ah ay tilmaamayaan wixii waajiba qofku markuu bixinaya si aan loo tuhmin ama dadkaba tusaale wanaagsan uu ugu noqdo waajibka markuu bixinaya inuu muujiyo haddaad seka bixinayso haddaad tabarucii khayrka ahaa ee jihaadka aad bixinayso wixii faralkaa markaad bixinaysa dadkii faralka ku bakhayli lahaa si ay kugu daydaan ama adigaba aan la odhanin faral ku haysta inaad muujiso in tubdu sadaqaati fa nicim hiya wain tukfuuha wa alfuqara'a fa huwa khayrun lakum in tubdu sadaqaat fa nicim hiya sadaqada haddaad muujisaan way fiican tahay ta faralkaa lagu fasiraya ta la qarinaya dambena ti sunnahay waaya nimankaas waa sida nimanaad diin marti uga noqonaysaan oo wax ka weydiinaysaan ma ah digniin weynina waxay ugu sugantahay culimada muslimiinta culimada muslimiinta cilmigooda iyo duunyadooda waa inay kala baxaan ammaanadii cilmiga ahaa sideedaa loo gudanayaa waa faral qof ka saaran haddii ummaddu ay waxsiisiya hadday qadiyaanba waa halkeeda laakiin isagu ammaanada cilmiga ah waa gudanaya qul maa asalukum calayhi min ajrin ayaa rususha rasuul walba loo laqimaya waxaad arkay yowma yuxmaa calayha fii naari jahanam yuxmaa calayha waxaa lasoo kululaynaya dahabkii iyo danaaniirtii oo lacag le fii naari jahanam ayaa lasoo gelinaya fa biha waa lagu gubaya jibaax waa xagga hore junuub waa dhinacyada duhuurna waa dhabarka macnaheedu maxay sheegaysaa war dhan loo ciiraana dhan uu qofkii u jiifsadaan afartii dhanba way bislaadeen qofku hadduu xaggan ka gubto dhabarkaa loo jiifiya hadduu dhabarka ka gubto calooshaa loo jiifiyaa hadduu labada dhinac midka kalaa loo jiifiyaa waa dhanna qofkii uma ciirsanayo faduuquu maa kuntum taknisuuna waa qayb cadaabka ka mida sideedaba cadaabku ficilna wuu leeyahay qowlna wuu leeyahay ilaahay uu qowlka ku cadaabayo dee marka hadal naxariis la ilaahay ay ka waayaan waa nooc ciqaaba iyaba ina ciddata shuhuuri bilaha tiradoodu cinda allaahi ilaahay agtiisa itna cashara shahran waa labiyo toban bilood fii kitaab illaah ilaahay kitaabkiisa sida ku qoran lawxulmaxfuudka iyo qur-aankaba yowma khalaqa asamaawaati waalard maalinkuu abuuray cirkiiyo dhulka waa labiyo tobankaa minhaa arbacatun xurum afar xurmale baa ka mida bilaha daalika diinu lqayim diinta toosani waa taa falaa tadlimuu fiihinna anfusakum naftiinna ha dulmiino ha ku xadgudbina bilaha xurmada xurmadale dhexdooda waqaatilu lmushrikiina kaafatan gaalada la dagaalama idinkoo dhan ha u kala hadhina kamaa yuqaatiluunakum siday idinla dagaalamayaan kaafatan iyagoo dhan waclamuu ogaada ana allaha maca almuttaqiin kuwa ka cabsanaya inuu ilaahay barbar taagan yahay ilaahay baa haysataana maxaa idinu baqi <clears throat> waaya diintu waa diin dhammaystiran oo manhaj dhammaystiran weeye oo awoodiisa iyo siyaasadiisa iyo ikhtisaadkiisa iyo muqadasaadkiisa iyo taariikhdiisaba leh qaybahaasoo dhammi qur-aanka way isku dhex jiraan oo marba qayb baynu maraynaayoo iminka qayb baynu kusoo jirno aayaadka horeeya qayb bay ka hadlayeen aayaadkana taariikhdiiba ka hadlayeen waa dad markaa isku filan waa dad iyagu in lagu dayday tusaale noqdaan mooyaane cid kale aan marti u ahayn laysuu caalatan cala alaakhariin kuwo kale kuwo wax weydiisanaya maaha marti u ah biluhu ilaahay agtiisa sida uu jideeyey maalinku cirkiiyo dhulka abuuray lawxulmaxfuudkana ku qoran waa laba iyo toban afarba ashhurulxurum loo yaqaanaa diinta toosan baa taasee afartaa bilood waxba ha dulmiina dagaal ha qaadina ha xadgudbina dembigu isagoo xun afartaa bilood dhexdooda dembiga la sameeyaana wuu sii xun yahay gaaladana iska celiya idinkoo wada socda say iyaguba isugu raacayaan ilaahayna wuxuu hi kuwa taqwadalan la jira macnaha aayaddu caynka aayaddu sababta had iyo jeer sababta halkan keentay waxa weeye sababtay kusoo degtay nimankii carbeed bilahan waxway ku tirsan jireen labayo tobanka ahee carabida ee dayaxa waxbay ku tirsan jireen ee muxaramka bilaabmaya dilxijana ku dhammaanaya bilahaasay wax ku tirsan jireen oo diintii nebi ibraahim waxyaabahay ka sii hayeen bay ka mid ahayd kumasay daynine dee meel walba diin xumadii iyo qalloocii iyo maroorkii ayaa galay inama nasiiu ziyaadatun fi lkufr oo aayadda tan ku xigtaynu arki doonaa nasii waxa la yidhahday sameeyey nasii nasii waxa weeye waxa la raray bilihii labiyo tobankahabaa la raray labiyo tobankii waxuunayn arki jirnay reer guura ee wati wati geediyana way sameeyeen wakhtigii baa la raray markaasaa qiilday faasida ila qiildayga qaarkiibaa kii ibliis oo kale ah qiilday faasida bay sameeyeen malkaasaa waxay dhahan dee labayo toban bilood waa isla labayo toban waa jiidis iyo qaadis haddii xaggan laga soo wareejiyo iyo haddii xaggan laga soo wareejiyo mar walba dee waa labiyo tobanuun afartuna dee xurmay leeyihin waaya haddaba marka ay doonayaan inay ama colaab galaan dagaal galaan islaayaan xarbi iclaamiyaan qaar ka faa'iidaysanayaan geel ka soo dhacayaan jaaniska ay doonayaan uu kaga hagaago bilahan xurmada leh ayaa waxay odhan jireen bisha xurmada leh maanta waynu rarnay leanna reer hebel baynu weeraraynaa waxaynu raranayta ku xigta isku qancisho kalaan baynu isku qancinaynaa inay muxaram tahay maxay safar muxaram safaru niyood muxaramna dagaalka inoo wada saasaa loo waday waa la waday waa la waday waa la waday waa la riixay wuxuu nabi maxamed tilmaamay calayhi salaatu wasalaam sanadii tobnaad markii ummadda khudbadii dheerayd u jeedinaya xajka dhexdiisa wax la soo riixaba in wakhtigii uu maalintaa ku soo fadhiistay halkiisii asalka ahaa iyaba waa xikmad allah markaasaa wuxuu idhi alaa ina azamaana qad istadaara ka hay-atihi yowma khalaqa asamaawaati waalard xadiidkaasoo dad badan tafsiirkiisa uu ku yara adkaado wardadii oo baraaruga oo wakhtigii wuxuu imika ku fadhiistay oo uu ku soo wareegou saani ku yimi sidii ilaahay ku abuuray macnaha way soo riixayeen way soo riixayeen say u soo wadeen wadeen imika maantoo diintii la kamilay aniguna shirweynihii ugu dambeeyay aan idinku gebagabaynayo ayaa bilwal oo labiyo tobankii biloodiiba meesheedii kusoo fadhiisatay intii hore kumay beegnayna isriix baa jira way isku riix jireen iyaga xaggooda marka la eego laakiin maanta bil waliba halkeedii bay taagantah ku ogaada dabeedna markaasaa ilaahay subxaana watacaala halkan waxa uu tilmaamayaa waxaa la riixayaana inuu xaqdarro yahay sida aayadda dambe sheegayso biluhuna labiyo toban yihiin afarna xurmo leeyihiin afarta xurmada leh saddex baa isku xidhiidhsa midina waa gooni dulqicda dulxija muxaram kuwan aynu iminka ku jirno saddexdaasi waa isku xidhiidhsayin rajab iyaduna waa dambaysaa diinta toosani waa tahay bilaha dhexdooda naftiinna ha dulmiina marka goor walba dulmigu waa xaraam laakiin bilaha xurmada leh dulmiga la galaa wuu kasii xun yahay wuu kasii ciqaab badan yahay sidaa daraaddeed ayaa qofku ciqaab dheeraada yeelanaya ilaahay agtiisa iyo xeer ciqaabeedka agtiisaba marka uu jariimad qofku sameeyo bishan dhexdeeda ama qof maxramahoo xigtadiisa ah uu waxyeello u geysto waata had iyo jeer sida fiqiga islaamka macruufka ku ah cuquubo dheeraada buu yeesha waxaase isweydiin leh talow dagaalkii nimankan gaaladaa la dagaalamaye haddii uu kusoo beegmo bilahaa maxaa la yeelayaa talow haddii rag la is helo ama lagaaga gacan horeeyaba bilahaa maxaa la yeelayaa taasuu ilaahay ka jawaabay kolkaasuu yihi waqaatiluu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa gaalada la dagaalama idinka oo u dhan si iyaguba idinla dagaalamayaan idinka oo iyagoo idin dhan ilaahay baa yaqaana subxaana wa tacaala mar haddii muslim la soo qaado gaalmo kala hadho taariikhda markaad dib ugu noqoteed akhrida taariikh alislaami meel kastoo hujuum ay kusoo qaadayeen muslimiinta ilaa tataarki nimankii tataarkii markay kusoo duulayeen dadka muslimiinta laba boqoloo kunoo askari bay kusoo weerareen bakhdaad oo khalaafadii daciiftay oo rifan iyo lisan ku dhaco in yaliba meel martay oo askarteedu aanay saddex kunoo nin ahayn laba boqol bay kusoo weerareen haddana labadaa boqol waxay usoo kaxaysteen labayo labadaa boqole kun wata waxay soo kaxaysteen kiristankii iyo yuhuud waxay helayeen iyo xataa muslimka kuwii nacnacnaaye silanaa ee soo horkici jiray iyagana way kusoo dareen gaashaanbuurta caaday u leeyihin marka dee caqliga iyo sharciga iyo fidraduba waxay keenayaan kol haddaa cadowii saysaanoo isagu isa soo raaca inaad adaguna israacdo amarkii ilaahay unbaa ummadii lagu adkeeyay waqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa saasaa ilahay u leeyahy hadday isbahaysi samaysten idinkuna isbahaysi samaysta marka halkan si dimniya ah ama faham laga qaadanaya aayadda waxaa laga fahmayaa haddii dagaalkaasi uu ku beegmo ashhurul laftiisa in lala dagaalamayo xilli iyo xaramba haddii dagaalku idinku qabsado waar waa ashhurul nimanku madaxa hayna fujiyaan aan iska fadhfadhino iyo xaran baynu joognaa maya waxaa meesha ku jirta qaacidadeen habeenkii dhaweed soo sheegayna ah cumuum alashkhaas yastalzim cumuuma alamkinati waalasmina haddii shakhsiyaadkii gaalada la caam yeelay oo layidhi dhammaantood la wada dagaalama taasi waxay keenaysaa meel kasta iyo wakhti kasta meel kasta iyo wakhti kastay keeni karta waclamuu ana allaha maca almuttaqiin goor waloo ilaahay ummadda uu fara wax faraba bushaaru ayuu barbar dhigayaa waxbuu farayaa inaanu garabkooda ka baxayn waxaa markay fulinayaana uu barbar taagan yahayna ugu bushaaraynayaa dee wehelka ilaahay cidda haysaana guuldarraysan mayso inamana sii uu dibdhigo bilaha ilaahay la dibdhigayo ziyaadatun filkufri waa gaalnimo la kororhsanayo yudilu bihi ladiina kafaruu yudallu bihi ladiina kafaruu kuwa gaalada ah ayaa lagu luminaya yuxiluunahu dibdhigga way xalaalaynayaan caaman sanad wayuxarimuunahu caaman sanadna way xaaraantinimaynayaanoo inaga daayabay leeyihin maxay u dibdhigayaan liyuwaadiuu si ay u waafajiyaan ciddata maa xarama allah biluhu ilaahay xurmada u yeelay tiradooda fa yuxillu maa xarama allah waxay xalaalaysteen bilihii xurmada lahaa zuyina lahum waxaa loo qurxiyo shaydaanu qurxiya suuu acmaalihim camaladoodii xumaa wallaahu laa yahdi alqawma alkaafiriin kuwa gaalada ilaahay ma jiheeyo ma hago mana hanuuniyo leannu hallowgay doorteen waa taa aynu hore usoo qadinayo dibdhigaasay samayn jireen nabigana calayhi salaatu wasalaam sifooyinkiisii waxaa ka mid ahaa xataa tawraadiba ay sheegaysay walan yaqbidahu allaahu xataa yuqiima bihi lmillata alcawjaa ilaahay nebi maxamed ifka ka kaxayn maayo ilaa diintii la qalloociyo ee nebi ibraahim uu ku toosiyo wixii had iyo jeer carabtu ay samayn jireena saxnaa diintii nebi ibraahim kasii joogay sidiisaa loo daayay hadday mucaamalaadka tahay iyo hadday caqiido tahay iyo hadday cibaado tahay wixii ay siyaado iyo nuqsaan keeneen buu nebi maxamed saxay calayhi salaatu wasalaam diintii la qalloociyey ayuu toosiyey marka dibdhiggaas waa gaalnimo la kororsaday oo lagu ambinayo kuwii gaaladaha intaa waa fahamta yuxiluunahu caaman wa yuxarimuunahu caaman damiirku wuxuu noqonayaa nasiia dibdhiga bilahan la dibdhigayo sanad way xalaashanayaanoo waa sanadkay dagaalka qaadayaan oo waxay leeyihin dibdhigu bannaan wa yuxarimuunahu caaman sanadna way xaaraantinimeena sanadkan dagaal joogin bishu halkeeda ha ahaato la jiifiyaano bannaan la joojiyaano bannaan nimanka soo saarayba iyaga ah sababtan kaliftayna waxa weeyaan liyuwaadiu ciddata tama xaramala intii ilaahay xurmada u yeelay tiradooda muwaadaadu waa waafajinta waxay doonayaan intii xurmada lahayd inay waafajiyaanoo dee afar bay hayda afarun ku beeg markaase wixii ilaahay xaaraantinimee xalaalaysta arrintaasna waa arrin aada iyo aada u khatara muslimiintu iskuma khilaafsano qofku xalaasha hadduu xaaraantinimeeyo inuu ku gaaloobayo shayga xalaasha ah hadduu xaaraantinimeeyo ama xaaraanta xalaashado marun baa loo cudurdaari karaayo waa marka ama la qasbo ama jahli jiro jaahil yahay laakiin haddii loo sheego u garanayo u kaso wuu kaga boodayaa islaamka shay xalaala hadduu idhahdo aniga waa xalaal geebaa xaaraaneed sheegaysa war waa noo xalaal annaga iyadoo loo sheegay u dhagooleeyay markaas waa tan ilaahay uu ku eedaynayo xalayna aynu soo malayna reer banu israa'iil inuu ku eedaynayo iminkana carabta lagu eedaynayo had walba ciddii la timaada dhaqanka noocaasa inkaartaa iyo aafadaas way haysataa asalkeedabana waxaa had iyo jeer la yidhaahdo xaaraanta iyo xumaanta fidrada iyo abuurka caadiga ah qofka lihi wuu diidayaa fidradiisi iyo abuurkiisu qofkay caadi yihiin wuu diidayaa xaaraanta iyo xumaanta oo fidrada iyo abuurka wanaagsan iyo islaamkaa iswaafaqsanoo waa diinulfidra diinteenu diin fidrat allahi alatii fatara naasa calayha laakiin waxaa jira shayga xaaraantii xaaraan caadiya keliya ma aha ee waxa uu helinaya waxaa la ydhaha taswiinu shaydaan ama tasyiinu shaydaan saa daraaddeed baa qur-aanku uu zuyina lahum suu'u acmaalih waxaan lama sameeyeen haddaanu rinjiyaynaynin oo aanu burushaynaynin oo aanu dhalaalinaynin oonu xayaysiinayn shaydaanku shaydaanka xayaysiinaya oo qurxinaya saa daraaddeed baa markuu qofku ku dhaco xaaraanta ayuu dhadhamiyaa xumaanteeda markaasi warwar iyo murugo ayuu bilaabaa hadduu sino ku dhaco ka murugoonaya hadduu khamri cabo markuu miirsado ka murugoonaya iyo balwada hadduu wax dilo wuu ka murugoonaya marka hore laakiin waa maxay wuu ku jahaysan yahay leanna wuu ku marawxaday marka tasiyinkaasaa jira halka xaqa iyo dadka haddii la isu dayn lahay la kala dhexgeli lahayn la akaba naasu caleyh dadku way qaniini lahaayuun oo shayga wanaagsanee xalaasha diintu farayso laakiin shaydaankiibaa markaana dhexgelaya oo isku dayaya inuu dadka u ceebeeyo oo magac xunu ku bixiyo oo u madoobeeyo isku dayaya yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo maa lakum maxaa idinku dhacay idaa qiila lakum marka laydinku ydinku yidhaahdo infiruu fii sabiili illaah jihaadka u baxa marka laydinku yidhaahdo ithaaqaltum ila alard ay tathaaqaltum ila al dhulkaa ku dhidbanaysa waa dhidbanaysaana dhulka ayaa laydinku hayaa aradiitum bilxayaati dunya ma noloshan adduunyada jeclaysateen min alaakhira badel alaakhira aakhirana waa ilowdeen iyo jannadii famaa mataacu lxayaati dunya noloshan adduunyadu may ahaanin fil aakhira aakhira marka loo eega la barbar dhigo ilaa qaliil wax aad u yar weeye buu lahay ilaa tanfiruu haddaydaan bixin oo jihaadka iska diidaan yucadibkum cadaaban aliiman cadaab kulul buu ilahay idin cadaabi wayastabdil waxa uu bedel qaadan doonaa qowman khayrakum dad kaloon idinka ahaynbuu halkan keensan walaa taduruuhu shay-an ilaahay waxba yeeli maysaan wallaahu calaa kulli shayin qadiir ilaahay wax walba isagaa kala ilaa tansuruuhu nebi maxamed haddaa u hiilin weydaan oo isku xidhayn aayadu haddaa nebi maxamed u hiilin weydaan oo isbarbar weydaan cadowbay sayaane ummad yahay faqad nasarahu llaahu dee ilaahay baa u hiiliyey nebiga isagoo keliya isagoo daciifa id wakti baa ilaahay u hiiliyay akhrajahu aladiina kafaruu kuwa gaalada ahi ay soo eriyeen maka ka soo eriyeen ka soo saareen goortaaba dee ilaahay baa u hiiliyey aaniya tnayni labuu labaynayay isagaiyo abuubakar bay ahaayeen id wakti bay ahayd humaa fi lkaar godkii ay ku jireen qaaru thawr la odhan jiray id wakti bay ahayd yaquulu lisaaxibihi nabigu saaxiibkii abubakar uu kulahaa lahaa laa taxsanha murugoonin ina allaha macana ilaahay bayna weheliya ha cabsan fa anzala allahu sakiinata ilaahay xasiloonidiisiibuu ku soo dejiyey calayhi nebiga wa ayadahu nabiga wuxuu ku xoojiyey bijunuudin colaal lam tarawha aydaan arkaynin wa jacala wuxuu ka dhigay kalimata aladiina kafaruu kuwa gaalada ah halkudhigoodii iyo waxay ku baaqayeen asufla mid hooseysu ka dhigay wa llaahi hiya alculya kelmada ilaahayna waa tasarayn badan wallaahu casiizun xakiim awood iyo ilaahay ilaahaybaa leh waa guubaabo kicin iyo abaabulbaa ilaahay uu ku samaynaya ilaa maa yuxyi nnaas ilaa maa yuxyi lmu'miniin muminiinta shaygii noolayn lahaa cisigooduna uu ku jiray adduun iyo aakhiraba oo inay awood yeeshaan ummad raganimo iyo shahaado iyo ah, shahaamad iyo fikir wanaagsan le inay noqdaan saasaa rabbuna subxaana tacaala ummadda uula hadlaya marka khitaabkan iyo lahadalkani kuma ega keliya nebi maxamed iyo asxaabta iyagu halqabsi bay yihiin oo dee wakhtigaa rasuulku kusoo degayay qur-aanku laakiin dee qur-aanku sida uu muxkam u yahay ee ummadaha caalamkao dhan uu xukumayo had walba ay waajib tahay in lagu camal falo ayuunba aayaadka jihaadkuna ay la mid yihin waana ayaadkii marxaladii nihaayiga ahayd lagu soo dejiyo weeyaan mansuuq ahayn ugu dambeeyay aayad qur-aan canaan baa ka dhacday canaan ilaahay subxaana wa tacaala ummadda uu canaananayo waxa uu ku canaananayaana waa waxa dantooda ah. asalkeedaba cidiba cidda ay kaaga naxariis badan tahay ayay wixii wanaagsan kaaga abaabulid badan tahay oo adiga arkayo qofba qofka uu kaaga canaan badan yahay ama kaaga tala badan yahay ama eh, had iyo jeer kaaga wax sheegmo badan yahay waa ka uu kaaga dhow yahu kaaga naxariis badan yahay ilaahayna subxaana wa tacaala addoomihiis cidina ugama naxariis badnaa sidaa daraaddeed ayuu isu dardaarmay dad kuwa ugu naxariis badan maalan aabbaha iyo inankiisa ama inanta iyo hooyadeeda waalidka iyo waladka yaa isaga naxariis badan dee ama ninka iyo xaaskiisa waaba dadka isugu dhowba ee laysku tiriyaba ee isku dhinta ee isu hiiliya kuwiibaa ilaahay midba odaygiina gaar buu ula hadlay inankiina gaar xaqii waalidka iyo xaqii waladka xaqii oorida iyo xaqii zawjka marka taas waxay tilmaamaysaa naxariista ilaahay aadka u badan subxana watacala waxaynu uga jeednaa haddii dhimashadooda iyo inay jihaad galaan ay nafiyo maal bixiyaan uu ku waaniyo rabbuna subxaana wa tacaala waa shayga dantoodu ay ku jirto waxaa macruufa ah dadku hadday taladan qaadan waayaan iyagoo baqaya oo dhimasho ka baqaya ma noolaanayaanba isweydiinleh inay hadday iska haystaan naftooda iyo maalkooda iyo diyaargarowgooda iyo wakhtigooda ma ku noolaanayaan sidaa maya mee ciddii da raadsanaysee kasoo horjeeday iyaga oo aan diyaar ahayn bay ku habsan doonaan dhimashadii ay jihaadka ku dhiman lahaayeen mid toban jeer ama boqol jeer ka badanna way dhiman doonaan iska macruufoo dadka had iyo jeer inta kaga dhimata isdifaaca iyo qarannimo inay raadiyaan iyo sharaf iyo raganimo inta kaga dhimata mar walba way ka yar inta daciifnimo iyo nacasnimo kaga dhimata way ka badantah haddii boqol qof halkaa ku tashadaan inay isdifaacaan waxaa laga yaaba waxa ka dhintaa inuu yaraado laakiin haddii boqolkooda ay kala midhiiqiyaan inay boqolkuba dhintaan baa iska macruufa <laughs> waa taas wax jira wey waaya dadkii muminiintahabaa ah ilaahay u maa lakum ayu shayin habata lakum maxaa idinku dhacee marka laydi idhaahdo jihaadka u baxa ihaaqaltum ila alard waxaa la isku idqaamay tadii iyo tadiiyo markaas awalu nudqi lmari muxarak baalay shayga ugu horeeya qofku ee uu ku hadlayaa waa inuu xarakaysan yahay mudqamkiiyo mudqamu fiihigana kolay mudqam ka horeeyo waa siknaysan yahay sidaa daraaddeed bahamsatulwasliga lasoo qaatay ihaaqaltum taaaqaltum weeye mar alla marka laydhaa jihaadu soo kacabaa taaaqaltum fil ard dhulkaa ku cuslaanaysa eraygu waxa weeyaan eray si xeel dheer oo mug weyn wax u sheegaya weeye macnaa qof baad canaananaysaa waxaad leedaha waar hebel niyo marka arrinkaa laguu yeedhunbaad fuqiladahay adigiibaa soo fuqibala maxay sheegaysa kolka horeba dhulka kuma ool qofkani caguu lahaayo wuu soconaya laakiin ka'anamaa in abwaal iyo qodimo loogu xidhay qofkii oo uu cuslaaday waxay ka turjumaysaa wahsigiisa iyo fadhigiisa weyn ayay ka turjumaysaa taas dhulkiibaa ku cuslaatay ma adduunyadiibaa ku raalli noqoteen aakhira idinkoo weydaartay iska nacay oon liiska aakhire iyo janno idinku jirin iyo aakhire hagaagtay hadda adduunyadu famaa mataacu lxayaati dunya fi laakhirati ilaa qaliil alaabta adduunyada aakhira marka loo eego hadda hadda way yar tahay bal sida ilaahay ummadda ula hadlaye marka adduun iyo aakhiro la isbarbar dhigo ilaahay waxa uu leeyahay ana aqaano labadaba abuuro idinka warbixinayo taana og tanna oge tani haddaba yarta dadna waxaa ugu liita man baaca aakhiratahu man baaca dunyaahu biaakhirati man baaca aakhiratahu bidunyaah aakhiradiisii buu ku iibiyey adduunyo ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliiman wayastabdil qowman hayrakum walaa taduruuhu shayan haddaa bixi weydaan widin cadaabi ummad kaluu bedel qaadan doonaa isagana waxba yeeli maysaan wax walbana wuu karaa marka taa macnaheedu waxa weeye haddaa bixi weydaan wuu cadaabi cadaab buu idin cadaabi doonaa aliimuhoo kulul cadaabkaasi adduunyada wuu noqon karaa oo wuxuu noqonayaa dee cadowgii la isiiyey oo kaa adkaada ilayaba waa cadaabi oo ku dullaysta oo dadka inina ciil cadhow dhimato ina gacanta cadowga ay ku dhimato oo xurmadoodii iyo karaamadoodii iyo sharaftoodii uu baabi'iyo waa cadaab weyn wey qofku sideedaba marka waa dunyada joogo uma noola uun inuu wax cuno oo wax cabo oo meel seexdo oo xoola haysta uma noola laakiin ciddii maaragtay sharaf iyo raganimo lehi damiirkay ka nooshahay mar haddii damiirku uu ka tawafo uu ka bakhtiyo cadaab u dhimani ma jiro dad kalena ilaahay wuu idinku bedeli doonaa waxay sheegaysaa mar walba diintiisa ilaahay dad ugu cibaadaystaa jira marka haddii adigu aad diido oo aad dayacdo adunbaa ayuunbaa seega un maqsadkii iyo muraadkii hadafkii wanaagsanaaye laakiin dar kalunbaa gelaya halkaaga ilaa tansuruuhu baa ilaahay uu ku celiyay ilaa tanfiruu ilaa tansuruhu in lam tansuruuh haddaa nebi maxamed u hadda ilaahay buu leeyahay taariikhda dib u celiyaoo waqti waxaa jiray isaga iyo abubakar u ahaa oon waxba loola hadhayn deegaankii dowladii dadkii halkaa joogo dham intay isu kaashadeen nebi maxamed sayn laga soo goyn waayo calayhi salaatu wasalaam cidiba gaari weydayba cidiba arki weydayba ma maray ma hoostuu galay xageebuu ka dusay laba arki waayey maalintaaba tusaale usoo qaata iyo maanta oo maqar uu helay oo xaruntii muslimiinta uu joogo oo dowladii islaamku dhisan tahay oo ciidankeedii ay leedahay oo kii hadhuunbaa hadhaya maanta waa markii ay saareen kuwa gaalada ahi isaga oo thaaniya thnayni laba kii labaynayo laba ka labaynaya kolka la ydhaahdo macnaha waxa weeyaan waa laba qofun weeye thaaniya thnayn <coughs> laba ka labeeyaa muxuu sheegayaa tiradu waa laba undee laba kii labaynayay buu ahaa ahayn waa isagii awaaka arrinkuba halkaas u taagnaa qaarkanay ku jireen waa godkan hawd maka ka xoogaa yaroo kiilooyaabuu jiraa maka darafkeedaasun weeye maka maka waa gaadhayba marka waqooyi buu socday nabigu laakiin raadgadasho awgeed si uu u raadgato ayaa markii uu kasii qaxayay makee u ka cararayay hawd buu uga baxay godkaa dheere qaaru thawr la yidhaahdo ayaa uu galay oo dee addaad iminka istilaax xujaajtiyaba mararka qaarkood dadka qaar soo eegaan anuu marna ma soo eeginoo waa budheheryahay masaaf saacadna waad sii soconaysaa saacadna waa laga yaabaa inaad soo socoto saddex jeer baad haraadaysa markaad istidhaahdo fuul maalin dhan baad ugu talagelaysa inta aad maaragtee halkaa isaga iyo qaaru xiraa iyo qaaru thawr labada qaaru xiraa bari buu ka xigaa qaaru thawrna hawdka qaaru xiraa halkii uu ku cibaadaysanayay markii loo waxyooday nabiga caleyhi salaatu wasalaam qaaru thawrna waxa weeye dhinacan hawdka waa markuu nabigu sii baxaya caleyhi salaatu wasalaam halkaasuu ku libdhay u galay saaxiibkiisiibaa yaabay abuubakar oo raacdadii iyo colkii faraha badnaa nebi maxamed lagu baadi doonay ayaa meel walba dhagax walba intuu isdul taagay oo afarta koone magaalada ah ilaa waa niman reer miyo balaayo geelqaad ahaaye qofkuna wuu yaqaanaa had iyo jeer cidduu baadi doonay baadidu halkay u aanatay u yaqaanaa nebigana waa yaqaanaa xariifnimadiis iyo khibradiis iyo fariidnimadiis markaa waxay dhahan waar maxamed waa ka fariidsan yahay nin bannaankaa isa sii dhiga oo halkaa waddada dheer ee madiina looga baxo nin halkaa iska sii socda wuu ka fariidsan yahay raadgadashu ku jiraa eeryadan aan ku firiqno godkiibaaba laysdultaagayba abubakar baa wuxuu leeyahay nabi maxamedow wallaahi haddii mid iyaga ka midi hoosuunu u foorsado wuyna arkayaa markaa abubakar ma aha nin naftiisa u warwarsane waxa uu u warwarsan yahay rasuulkiisa sala allahu caleyhi wasalem oo naftiisa wuxuu ka jecelyahay rasuulka markaasuu nabiguna yidhi laa taxzan allaha macanaa waa kelmad kooban laakiin xambaarsan maxay manhaj dhan bay xambaarsantah waxay xambaarsan tahay caqiidadii qofka mu'minkaah bay xambaarsantahy waa qancintii u weynayd weeye sidaa daraaddeed baa markuu kelmaddaa nabigu abuubakar ku yidhi ayaan waxba ka soo celinin waa kelmaduu ku yidhi reer banu israa'iil nebi muuse kalaa ina maciya rabbii sayahdiin reer banu israa'iil baa yidhi fircoon weyna qabtay wallaahi ina soo gaadh markaasaa dabeedna uu leeyahay nebi muuse ilaahay baa aniga macayga ah oo ila jiro i wehelinaya ha ka yaabin qofka laakiin caqiidadiisu leedata haddii laydhaa ilaahay baa ina weheliya dee muxuu odhanayaa aartolkeenina lama joogo bal ilaahay iska sii joogo hortee tolkeen mee buu odhanaya araggii <laughs> maye marka in allaha macanaa halkaas ku daaya waa ninka keliya ee qur-aanku saaxiibtinimadiisa uu ka markhaati faray abubakar sida halkan ku sheegan suxbadiisa asxaabtu nebiga la wada saaxiib bayan laakiin suxbadiisa namber one ninka uu qur-aanku ka markhaati kacay waa abubakar sidiiq radi allahu canhu ilaahay baa sakiinadiisii ku soo dejiyay calayhi waayadahu bijunuudin calayhi wa ayadahu waa laba damiir labadaba waxa fiican in meel uun loo wada celiyo culimmada qaarkood nebigay u wada celiyeen ilaahay sakiinadiisiiyo deganaanshihii ku soo dejiyey markaasuu xoojinna siiyey iyo colaal marka xasilooni buu nebigu haystay uu la dheeraa abubakar sidaa daraaddeed buu u qanciyo nin warwarayayba ma ahaynba qolyaha qaarkood baa waxa ay leeyihin nabigu marka horeba ma didsanayne ka didsanaa abuubakar buuhaa sidaa daraaddeed bay labada damiir midba mid u celiyeen fa anzala allaahu sakiinatahu xasiloonidiisa ilaahay wuxuu ku soo dejiyey calayhi abuubakar wa ayadahu bijunuud nebigana col buu ku xoojiyey kii warwarayeyna ilaahay wuu dejiyey kii la baadi doonayna col u diyaariyey adiga arkay sida siirada iyo hadiyo kutubta aad ka ahriyayso waxa wada howlgalay xayawaanaadkii ayaa wada hawlgalay ilaa caaradii ilaa kada wa kada midba junuuddaa kala duduwan ayaa mid waliba difaaciisa galay iyo inuu nebiga asturo kelmadii gaalada ilaahay wuxuu ka dhigay asufla kelmadiisiina wuxuu ka dhigay alculya kelmadda ilaahay la garaya waa kalimatu tawxiid waata uu qofku ku nool yahay ee uu ku dhimanayo ee uu ku jihaadayo ee miisaanka marka loo saaro wax la u dhigmaya aanay jirin kalimatullah nabigaa la yidhi jihaadka yaa ku jira oo mujaahida markaasuu yhi man qaatala litakuuna kalimatullahi alculya jihaad waxaa la ydhaha qofka ku jira si diin ilaahay iyo kelmadiisu ay u kor noqoto hadafkaa sarreeya qofka ku jira kalimatu ladiina kafaruu iyaduna maxay noqon dabcan iskama socdaanuune dad maaha iska socda bilaash waa dad afkaar iyo ahdaaf iyo diin iyo fikrad xambaarsan yihiin asalkeedu falsafad yah marka waxa ay kaga soo horjeedaan islaam ee halkudhiga u ee ay ku midaysan yihiin ee aslul kufriga ah weeye kelmadooduna taana ilaahay dhulku dhigaya tiisanna korbuu dalacaya haba macaaniya ummadii baa ilaahay uu la hadlay mar kale infiruu baxa buu ilaahay yidhi khifaafan idinkoo fudud wa idinkoo culus labada jeerba jihaadka u baxa wajaahiduu ku dagaalama biamwaalikum waanfusikum naftiina iyo maalkiina fii sabiili illaahi jihaadka ku gala daalikum khayrun lakum kaasaa idiin wanaagsan in kuntum taclamuun haddaa wax garanaysaa ilaahay baa saa yidhi subxaana wa tacaala idinkoo fudud iyo idinkoo culus labada jeerba jihaadka u baxa naf iyo maalba la baxa oo ha soo kala hadhino xoolaha sii dhiganine in walooba gaadiidkaaga iyo hubkaaga iyo sahaydaada qaado cadowga ishaysaan la dagaalama jihaadka u baxa sidaasaa idiin khayr badan buu ilahay labada arrimo inay iska fadhidaanoo go-a isku laabataanoo qof waliba iyo ummad waliba halkeeda iska seexato dabeetana lagu habsado oo dal iyo dadba lagu cabo oo meelay mareenba la waayo iyo in ah si inta soo hadhaa hadhaacisi ay ku noolaato horumarna u samaysaan taasaa idiin fiican jihaadkabaa ilahay o in kuntum taclamuun waa haddaa cilmi leediina wax garanaysaa khifaafan wa hiqaalan maxay sheegaysaa idinkoo culus iyo idinkoo fudud waxyaabaha lagu fasiraya waxaa ka mid ah qofku wuxuu fudud yahay markuu dhallinyaro yahay marka uu culus yahayna waa marka uu yahay maxay oday qofku wuu fudud yahay kolka uu jaaniska leeyahay kolka uu mashquulka yahayna waa culus yahay wuu fudud yahay kolkuu caafimaadka qabo kolka uu xanuunsanayana waa culus yahay waxyaabo badan baa lagu fasiray wuu fudud yahay qofku kolku abateed badan hayo ee raqbad iyo jacayl camalkan uu hayo wuu culus yahay kolka naftu ay baqanaysa eh asdib usii faarumaysanayso kolkaana wuu baqanayaa isku wada dab faham dheer bay ka qaateen asxaabtu abudalxa zayd ibnu sahal saxaabigii la odhan jiray ayaa waqtigii dambe cumaan ibnu cafaan buu ahaa filayaa ayaa markii lala dagaalamayay nimankii romanka iyo boqortooyadii kiristanka ee waqooyiga ayaa aayaddan u akhriyayo oday weyn buu ahaa tacbaana oo dirqi ku soconaya oo aada u liita ayuu ahaa berigaa dambe inamadiisii wui wariqaada aayaddu kor hadday sidaa tiri qaybta fiqaalantaan ku jiraaye qaybta culus ahba ilaahay baa ku cudurdaaro oday weyn baa ta iska joog war mee fiqaalantaan ku jira kaxeeye waa la kaxeeyey dabeetana markii laga dagaalamayaba ka mid ahay jasiiradaha qubrus sagaal cisho halkiibuu ku dhintay badda dhexdeedii de intuu duruuftii xamili waayay ilan doonyaa lagu dagaalamayay kadibna sagaal cishay sideen meydkiisii markii dambay jasiirad la hela inay ku aaseen abuudalxa badda dhexdeedii isaga oo aan isbedelin miqdaad ibnul aswad isaguna saasoo kaleu ahaado aayaddanunbuu akhriyo wuxuu hi war aayat suurat lbocood suuraddii kicintii abaabulka samaynaysa kol hadday sida noola hadashay dee wax kastaba haaday taalkayago waa raacayna marka waxay ahayd dhiirigelin asxaabta intooda kale ay dhiirigelin kii macduurka aduu sidan yahay kii kalena dee maxaad u malaynaysa marka intaa waxa ku dhan ama inteedii eh, badnayd suuraddu ay kasoo hadlaysa afartameeyada aayadood ahlu kitaabkii iyo mushrikiintii qaybta dambe munaafiqiintiiba ka bilaabmaya oo la odhan karo suuradda saddex meelood oo laba wax ku dhow ayaa iyaga ka waramaya wallahu subxana wa tacala